bsmi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين ثuma الصلاaة والسلام عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصaxبihi أجمعين faxadaثnii جمع min الshuyuخ akhirhm shaykhuna sheikh صاl بن cbd لله العsيmin غfr allah lah lahm جميعا bsnadi kuli minhm ilى smaء بn cayna can amr bn dinar abi qabusa mawla cbd لlah بn cami الcaas can cabd لlahi بn cami الcaasi radي allahu taعala anهuma qaal qala rasuulu اllahi slى اllah عlyh وalih وsلم الraximun yrxamhm الرحman irxamuu man fi اlardi yrxamkum man fi الsmاء ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين من تعلمين بقراء أصول المتون خاصة أصول حديث المصطفى ورسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يفوزوا بسعادة الأجر والأجل فهذا هو المجلس العاشر من مجالس إقراء وشرح كتاب السنن كتاب سنن النسائي في مساء يوم الخميس الموافق للثاني من شهر شعبان عام ألفين وأربعمائة وواحد وأربعين لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بالسنن والصحيحين يسأل الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات majliskan waa majliskii tobanaad ee majaalis dulmarka i sharaxa kooban ee kitaabka sunan annasa-i galabtana waa galab khamiis ah labada bish shacbaan kun afar boqol kow iyo afartanka jir nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam waxaan kusoo jirnay kitaabu tahaara halkan waxaan ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala baabka boqol iyo toban iyo saddexaad baabu lwuduu'i min alghaa'iti walbowl in laga weyse qaato saxaraha iyo kaadida ayuu baabkanu baabya weeyaan ghaa'idka waxaa la yidhaahdaa almutma'inu alwaasic min alard meesha xasiloon oo degan oo cidlada ah oona waasica ardada ka midka ah ayaa loo aqooni jiray ghaa'idka laakiin hadda waxaa loo isticmaalaa ama ama loo isticmaalay wixii meeshaas lagu sameynayey oo qofka markuu ifbaxa aado oo muxuu aha banaanka u aado masquul wixii halkaas kasoo baxay oo saxarihii ayaa marka loo isticmaalay weeyaan baab lwuduui weyse qaadasho laga weyse qaatay yuu baabkan u baab yahay min alghaa'iti saxaraa laga weyse qaata iyo albawli kaadi laga weyse qaatay yuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo siddeed iyo kontonaad waa xadiid xasana alimaam annasaai aleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay akhbarana moxamed ibn cali moxamed ibn cabdilaclى aلصancani waa hiqa weeyaan qala wuxuu yihi xadathana khalid ibn xarith qala xadathana shucba alimaam can caasim ibn bahdal ibn abi najuud weeyaan wa saduuq lahu awhaam wa xujat fi lqira'aat wa qiila hiqa anahu caasim samica wuxuu ka maqlay zir ibnu xubaysh ninka zir ibnu xubaysh la yihahdo ayuu ka maqlay yuxadiثu isagoo ka sheekayni qaala wuxuu yidhi ama isagoo sheekayni qala wuxuu yihi zir zirkaas waa mukhadram islaamnimadana uu soo gaaray oo nabigeena alayhi salaa slam xilligiisa uu soo gaaray isagoon muxuu ahay nabiga arkin ayuu nabiga dhin sala allahu alayh wali wasalam qaala wuxuu yidhi zir ataytu rajulan nin baan u imid oo yudca la yidhaahdo safwaan ibna casaal la yidhah ayaan u imid waa saxaabi jaliil safwan ibna casaal faqacadtu calaa baabihi albaabkiisa ayaan fadhiistay fakharaja markaasu soo baxay oo fa qaala wuxuu yidhi maa sha'nuka sha'nigaaga xaalkaaga muxuu yahay oo maxaad doonaysaa weyaan qultu waxaan yidhi atlubu lcilma cilmi ayaan dalbayaa oo cilmi doon ayaan nahay inaan cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala uu nabi maxamed kusoo dejiya calayhi salatu salaam inaan kororsada ayaan maxaa doonayaa weyaan qaala wuxuu yidhi ninkii ina almalaa'ikata malaaigta waa saxaabigii ayaa saa dhihi safaan ahaye ina almalaaikata malaaigta alle tadacu waxay dhigtaa ajnixataha garbaheeda liaalibi lcilmi qofka taalibi cilmiga ah, garbahay dhulka u dhigtaa weeyaan oy usoo degtaa weeyaan ridan raalli ahasho ay raalli ka tahay bimaa yatlubu wuxuu dalba raalli ahashahay ka raallita awgeed ayay malaaigta ilaahay subxaana wa tacaala ay garbaheeda dhulka soo dhigtaa weeyaan aalib cilmiga ayaynu soo dhigaysaa cilmiga u dalbay ay raalli ka tahay weeyaan fa qaala wuxuu yidhi can ayi shayin tas'alu can ayi shayin shaykiiseeba tas'alu aad inaad i weydiisay aad halkaan u joogtay qultu waxaan idhi can khufayn labada qof xukunkooda inaan ku weydiiyey ayaan u joogay masaxa labada qof lamasixi iyo xaaladda lamasixi iyo sidaa yihiin ee xukunkooda wuxuu yahay inaan ku weydiiyey ayaan halkaan ufadhiyey oon ku sugaayey qala wuxuu yihi kunnaa waxaan ehnay safa ibna casalayaadihi kunnaa waxaan ehnay idaa kunaa haddii aan nahay maca rasulillah rasulka alle markii aan la jirna calayhi salatu slam fii safarin safar aan kula jirno amaranaa nabi wuxuuna fari jiray anlaa nanzicahu inaan qof ka siibin halaatan saddex jeer qofka horey saan usoo sheegnay waa sogos adag oo magad inta badan ka samaysan iyo harag ka samaysan ilaa min janaabatin janaaba inaan ka siibna mooyane qofka haddii aad xad deertaan xirtay ood masaxay kadibna janaaba ay ku dhacda saddex maalmood lama sugay hadduu musaafir yahay hadduu qof gurigiisa joogayahayna maalin iyo habeen lama sugaayo markiiba wuu siibayaa ila min janaabatin janaaba mooyane fa inaha tunzacu fawran markiiba waa la siibaya weyaan walakin warka lagu laabaya min gaa'iطin saxara iyo wa bawlin kaad kaadi iyo wa nawmin hurda intaba looma siibaayo weeyaan saas waa marka xukunka marka kufka looma siibaayo qofka haddii saaro hadduu saxaroodo ama uu kaadi la yimaado ama u kaadiyo looma siibaayo laakin janaabo qofka haddii ay ku dhacdo waa inuu siibo si uu uqabaysto baabka boqol toban iyo afaraad alwudu min alghayd in qofka hadduu saxaroodo uu ka weyse qaato yuu baabkaan u baab yahay istija ayaa ka horeysa dabcan istinjaa xadiidka boqol iyo sagaal iyo kontonaad waa xadiid xasana qala imam النasai aleyh raxmat ullah akhbarna cmr ibn cali alfallaas wa hiqa wa ismaaciil ibn mascuud aljaxdari hiqat tafarada bihi almusanif imam الnasa'i keligii ayaa muxuu ahaa wax ka wariyey qaala waxay yihahdeen xadathana yaziid ibn zurayc yaziid ibn zurayc waxa weeyaan iqa iqa weeyaan qaala wuxuu yihi xadathana shucba ibn xajaaj shucba ibn xajaaj waa imaamkaa taqanin can caasim ibn abi nujuud wa saduuqun yukhطiu wa imaamu fi lqira xujan fi qira fi lqira'aat fi lqur'aan can zir ibn xubaysh waxaa laga wariyey waa ninka haddaan soo maraynay qala wuxuu yihi zir raximah qaala safaan ibn casaara wuxuu yidhi kunaa waxaan ehnay idaa kunaa haddii aan nahay maca rasuulillah nabiga markii aan la jirna calayhi salaatu wasalaam fii safarin safar amarana nabigu wuxuuna fari jiray anlaa nanzicahu inaanan siibin qofki halaatan saddex maalmood inaanan siibin ilaa min janaabatin inaan janaaba ka siibno oo janaaba inugu dhacdoon saa dartaa u siibna mooyane walaakin warku lagu laabaya min qaa'itin saxara iyo bawlin kaadi iwa nawmin hurda uma aanan siibi jirin weeyaan uma aanan siibi jirin ilaa ay muddadii ka dhammaato baab lwudu'i min arriix qofka haddii dabayl ay ka timaado inuu ka weyse qaato inaan lagaba maarmaanay waajibta ayuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa alimaam anasai aleyh raxmat llahi wuxuu ley akhbarna qutayba ibnu saciid ibnu jamiil ibnu ariif albaqlani can sufyaan ibnu cuyayna alhilaali imaamun habtun xuja can zuhri maxamed isham zuhri waa habtun xuja xa wa akhbaranii moxamed ibnu mansuur alkhuzaci wathiqa can sufyan ibnu cuyayna waa imaamka haddi aan soo marnay qala wuxuu yihi xadathana zuhri maxamed ibn isham zuhri ayaa noo warramay qala wuxu yihi akhbaranii sacad ama saciid yani ibn musayb saciid ibn musayb raximah اllah wa cabaad ibnu tamim cabaad ibnu tamim waa ansaari almazini waa madani hiqa weeyaan can camihi adeerkii wuxuu ka wariyay adeerka waa kee wa huwa cabdullah ibnu zayd ibnu caasim saaxib اlwudu cabdullahi ibnu zayd markii la yidhahdo laba nin ayaa kugu soo dhici markiiba saxaabada nabigeena sala allahu alayh waali wasalam nin waa cabdullahi ibnu zayd ibnu caasim saaxib alwudu ayaa la yidhahdaa kan kalena waxa weeyaan cabdullahi ibnu zayd ibnu cabdirabo waa ninkii aadaanka muxuu ahaa ku riyooday weeyaan qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn zayd ibnu caasim saaxib alwudu shukiya ilaa nabiya nabiga waxaa loo sheegtay sala allahu calayh waali wasalam arrajul nin ayaa looga sheegtay oo yajidu dareema ashaya shay dareema fi salaat salaad gudaheeda yacni qof calooshi ayaa dhaqdhaqaaqi inuu muxuu ahay inay wax ka yimaadeen oo wax dabeel ay kasoo baxdin kale qof ka shakina qofkaas ayaa xaaladiisa nabiga loo sheegay sala allahu alay slam qof kastana waa ku dhacaysaa qaala nabigana wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam laa yansarif qofka yuusan muxuu ahaa salaada ka bixin uusan kasoo eh, gidoomin salaadii xataa yajida riixan ilaa uu muxuu ahaa dabayl eh, ka helo oo dabayl uu muxuu ahaa ka helo aw yasmaca sawtan ama cod muxuu ahaa uu ka maqlo yani ilaa uu muxuu ahaa eh, ur uu ka dareemo ama cod uu maqlo yuusan salaad kasoo bixin shaydaanka ayaa laga yaabaa inuu meesha afuufo shaydaanka ayaa laga yaabaa inuu ka shaqeeyo inuu salaadaadi halleeyo sida awgeed marka istijaabo in la siiyo oo warkiisa la dhegaysto looma baahna weeyaan baabka boqol toban iyo lixaad alwudu min annawm qofka haddii marba uu saaxdo oo hurda u galo in weyse loo baahan yahy waysada ay jabaysa ayuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo kow iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa alimaam anasai wuxuu yii caleyh raxmat ullah akhbarna ismaaciil aljaxdari wa hiqa ibnu mascuud weeyaane wa xumayd ibn mascda albahili waa saduuq laba boqol afar iyo afartanka jir nabigan ayudhinta sala allahu alayh wali wasalam qaala waxay yihin labada muxuu ahaa weri raawiye labada raawi waxay yidhahdeen xadathana waxaa noo warramiya zayd ibnu zurayc abu mucaawiya wey zayd ibnu zurayc waa hiqa habt qala wuxuu yidhi xadathana macmar ibnu rashid waa imaamu hiqa can zuhri maxamed bin sham zuhri wa xujatun hiqa can abi salamata bin cabdiraxman wa hiqa can abi hurayra radia allahu ta an arda alislaam ayaa waxaa ka wariyey ana rasuula rasulka sala allahu alayhi wali w slam qala inuu yidhi ida stayqada hadduu baraaruga hurdada ka axadukum midka min manaami hurdadiisa falaa yudkil yuusan gelinin yadahu gacantiisa fil inaa'i waalka yuusan gelinin xataa yufriqa calayha alaaa maraatin saddex jeer ilaa biyo uu kaga shubo weliba u dhaqo yuusan muxuu ahaa weelkii dhex gelinin weeyaan fa inahu maxaa yeelay laa yadri qofka ma ogsoona ayna meesha ay baatad beriday yadahu gacantiisa ay beriday ma ogsoon ayuu nabig le sala allahu alay slam habenku aad hurdaysaa mayd ayaa tahay gacmihu ay dhaqdhaqaaqayaan waxaa laga yaabaa meelihii ay najaasada kasoo baxayso qofka inuu farayo ama faraha ula gala ayaa laga yaaba kadibna adigoo najaasa meesha ay ku taallo inaad aada la gasho waalkii lama ogolo saas ayuu nabigeena cadayna sala allahu alayhi waalihi wasalam nin baa waxaa eh, ay soo wariyaan ragga shuraxda ee culimada xadiidkan markuu maqlay ayaa wuxuu yidhi saan u ogeyn muxuu ahaa gacantayd meesha ay bariday kadibna wuxuu soo kacay aroortii isaga oo dubarkiisa iyo meeshii saxara uu kasoo baxay gacantii kula jira ayuu muxuu ahaa soo kacay weyaan wa hada cuqubat man ankara sunat nabiy sala allahu alayh waali wasalam waxaa la mid ah ninkii nabigeena alayhi salatu slam ag fadhiyey fi saxiix kadibna bidaxda gacanta gacanta bidaxda wax ku cunaayey nabigeena uu ku yihi sala allahu alayhi waali wasalam war gacanta maxaa midig ku cun markaasa wuxuu yihi isagoo iskibirsiina oo diida kibir iyo santaag ma awoodi kara ayuu yihi markaasa nabigeena wuxuu yihi ilaahay kuma karsiyo ama ma kartid gacantii ayada ahayd afkiisa debdama ugama soo qaadin kor uma soo qaadan mxuu ah, ay saxaabada leeyihiin marka qofkii sunnada nabigan inkira sala allahu alayh waali wasalam halkaasun baa u dambaynayso waayahay baabu nucaas lulmada ayuu baabkan u baab yahay lulmada qofka inuusan hurdin laakiin hurdada uu ku dhawaada uu lulmado ayuu baabkan u baab yahay xadiidka hurdada hurdada ayada ama noocaas ama lulmada ayada waxay ka yeelaysaa eh, weysadii ma jibinaysaa mise waa maya xadiidka boqol iyo laba iyo lixdanaad qaala imam nasaai aley raxmat ullah akhbarna bishr ibnu hilaal الصواف البصري واثقة ويان قالوا هنا حدثنا عبد الوارث ابن سعيد بن ذكوان ثقة ثبت رمي بالقدر قدريا نما أيام محمد لغوية تلمامي عن أيوب أيوب آه ابن تميمة السختياني وحجة ثقة ثبت عن هشام بن عروة وثقة فقيه عن أبيه أبيه عروة بن زبيرة وثقة فقيه عن عائشة وكوريي رضي الله تعالى وارضاها قالت وحيت عائشة qaala rasul rasulka wuxuu yihi sala allahu alayh waali wasalam idaa nacasa rajulu qofka haduu lulmoodo wa huwa isagana fi salaati salaad uu ku sugan yahay falyansarif salaad ha isaga baxa ha isaga baxa salaadda weeyaan haddii qofka marba u lulmoodo salaad ha ka baxa weeyaan maxaa yeelay lacalahu waxaa dhici karto yadcuu calaa nafsihi naftiis inuu habaaro wa huwa laa yadri isagoonan ogeyn qofka marka ayada xaaladiisa xaalad fiican ma ahan marka waxaa dhici karto isagoonan muxuu aan ku taragelin inuu naftiisa habaaro ayaa dhici karta weeyaan baabu lwuduu'i min masi dakar qofka dakarka taabashadiisa markuu dakarkiisa taabto inuu ka weyse qaato yuu baabkan u baab yahay xadiidkan ama baabkan baab kale ayaa ka dambeey oo ah eh, tarku lwuduu'i eh, min dalika laba xadiid ayaa kusoo aroortay xadiid busra ay warisay iyo xadiid dalq ibnu cali uu wariyey labada xadiid mid wuxuu caddaynayaa in uu dakarka ama ximinta taranka ay jirka la mid tahay oo weyse jabinaynin midna wuxuu caddaynaya in laga weyse qaato culimada laba arrimood bay inta badan ku jamciyaan tan koowaad in la yidhahdo xadiidka caddayna in weyse laga weyse qaata dakarka inuu nasakhay xadiidkii hore oo banaynayay inaan weyse loo baahnayn sheegaya inuu nasakhay sida loo badanya waa sida iyada culimada qaarna may waxay leeyihiin eh, arrintayda waxaa lagu jamcinayaa qofka taabashada u taabtay shahwa hadduu shahwo u taabtay wuu ka jibini oo wujuub ayuu u weysi qaadani hadduusan shahwo u taabaninna oo caad isaga taabtayna waa mustaxab waa sunna in waxa weeyaan uu weyse qaato waa sunna laakiin sida insha allahu tacala raajixa waa xadiidka eh, caddayna in weyse laga weyse qaata uu naasikh yahay qofka hadduu marba xibintiis taranka taabto isaga oo wax u dhexeeya ayna jirin mar ay udhexaynin biduuni xaa'il in waxa weeyaan weysada ay jabayso xadiidkaas inuu naasikh yahay oo xadiidkii kale oo inamaa huwa badcatun minka ahayna uu mansuuq yahay ayaa in sha allahu tacala sida raajix noqon doonta walcilmu cinda allahi tabaaraka watacaala alwudu'u ta weyse qaadasho la weyse qaatay uu baabkan u baab yahay min masi dakari qofka xibintiis taranka taabasho uu taabtay inuu ka weyse qaatay uu baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa alimaam anasai wuxu ley aleyh raxmat ullah akhbarna harun ibn cabdillaah marwan albaghdadi wa abu muusa alxamaal waa hiqa waa nin hiqa weeyaan qala wuxuu yihi xadathana macan ibnu ciisa alashjaci wa hiqatun thabt anba'na malik ibn anas imam dar hijra way waa ninkaa taqaaniin saxib اmadhab almashhuur wlxari ibnu miskiin xari ibn miskiin waxa weeyaan qira'atan aleyh waan asmac waa nin aad taqaaneen oo wax badan aan soo marnay casharihi horan soo dhaafnay in uu ahaa shuyuukhda alimaam anasa-i wax ka qaatay weliba si aanan toos ahayn oo albaabka guriga dhanka weliba banaanka inuu ufadhiisto ayuu cilmi ka dhegaysan jiray sababta keentena waa sidaan hore usoo sheegnay waa tii ahayd ninka la yihahdo alxarit ibn miskiin qaadi ayuu ahaan jiray isaga iyo marka ragga xukaamta oo meesha jooga ayaa isku yara dhacsanaa marka alimaam anasaa'i oo dharka rasmiga ah officialka dharka ah oo rasmiga ah oo ragga madaxda amaba ragga dowladda ku jira lagu yaqaan isagoo labisan ayuu u yimid markaasuu ka baqay inuu ninkan muxuu ah jaajuus yahay wuu buriyey kadibna bannaankuu fariisan jiray oo albaabki inta lasoo laabay oo xagga iska fariisan jiray halkaas uu cilmiga kaga qaadan jiray waatan uu leeyahay walxaarit ibnu miskiin qiraa'atan caleyhi wa ana asmac xaarit ibnu miskiin ayaan muxuuha ka maqlay isagoo lagu dul akrinaa anna aan dhegaysani oo xaarit miskiin toos uma hor fadhinin alimaam annasaa waraciisa iyo xalaamadkiisa ay ka mid tahay can ibn اlqasim ah, hay cabdiraxman ibn qasim waa hiqa qaala wuxuu yidhi anba'ana malik ibn anas ibn abdirahijr ayaa noo warramay can cabdillaahi ibn bakr ibn moxamed ibn camr ibn xasm waa hiqa anahu cabdullaahi samica wuxuu ka maqlay curwat ibn zubayr ayuu ka maqlay radia allahu tacala raximah llahu raxmatan waasica curwana waa faqiihun imaam hiqa yaquul isagoo dakhaltu waxaan usoo galay calaa marwan ibn xakam marwan ibnulxakam ibnulcaas ibnu umaya ninka isaga weeyaan waa ninka khilaafat almuslimiin ee sagaal bilood haayey gebagabadii lix iyo afartanka jir nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam ayuu qabtay khilaafat almuslimiin waa reer bani umaya wuxuuna geeriyooday bisha ramadaan shan iyo lixdankii ayuu geeriyooday saxaabinimo uma sugna laakiin asxaab alkutub sita dhammaantood ay ka wariyeen intaanan an ka hena imaam muslim marwan ibnu xakam ayna soo galay ayuu leeyahay mxuu curwa ah, ibnu zubayr ayaana soo galay fadakarnaa waxaan sheegnay maa yakunu minhu lwudu waxa weysada ay ka waajibto ayaan isu sheeg sheegnay fa qaala marwan wuxuu yidhi man massa dakara qofka xibintiis taranka taabto ahay amaan ku noqda qaala marwan wuxuu yidhi min massi dakari xibin taranka taabashadeeda alwudu'u weyse ayaa ka waajibi fa qaala curwa wuxuu yidhi maa calimtu dalika arrinkaas aniga ma ogi curwa ayaa dhihi ayaga ayaa markii isku qabsaday masaladii qaala marwan wuxuu yidhi ahbaratnii waxaa ii warrantay busratu bintu safwan saxaabiyadda jaliilka ah radia allahu taala ardaha annaha iyada samicta rasula rasulka inay ka maqay sal l slam yaqul isagoona idaa masa hadduu taabta axaduku midkiin dakarahu xibintihiis taranka hadduu taabto falyatawadaha wayse qaato saas muxuu ahay waxaan ka maqlay busra ayaa waxay leedahay nabigeena an ka maqlay sala allahu alayh waali wasalam xadiidkaas marka wuxuu waajibka dhiga u caddaynaya in qofka xibintiis taranka taabto weyse in laga rabo ayuu nabigan amar ku bixi sala allahu alayhi waali wasalam xadiidka boqol iyo afar iyo lixdanaad waa isna macnaha ku dhow waa xadiis saxiixay qala imam nasai aleh raxmat llah akhbarna axmed ibn moxamed ibn mugiirata alximsi saduuq weeyaan qala uu xadathana cuhmaan ibnu saciid hay alximsi hiqatun caabid weeyaan can shucayb shucayb ibnu xamza waa hiqatun thabt waa noo imaan doona isagoo mufasal ah waayahay an zuhri maxamed bin shaab zuhri imamka ataqaaneen wayn qala wuxu yidhi akhbaranii cabdullaahi ibnu abi bakrin ibn camr ibnu xasmi ayaa ii warramay waa hiqa isna anahu isaga samic inuu ka maqlo cumr ibnu zubayr radia allahu taala ardah waraximahu raximah llah raxmatan waasica yaqul isagoo lah dakara wuxuu sheegay marwaanu marwaan ibnu xakam ayaa wuxuu sheegay fii imaaratihi cala almadiinati markuu magaalada madiina amiirka ka ahaa ayuu sheegay annahu isaga yutawada in laga weyse qaadana min masi dakari xubin taranka taabasheed in laga weyse qaadani idaa afdaa ilayhi rajulu qofka hadduu la gaaro biyadii gacantiisa oo gacanta ku taabto in laga weyse qaadan ayuu sheegay fa ankartu dalika arrinkaas ayaan inkiray oon diiday wa qultu waxaan idhi laa wuduu'a calaa man masahu qofkii taabta weyse lagama rabo ayaan ku idhi fa qaala marwaanu wuxuu yidhi akhbaratnii waxay ii warrantay busra busra bint safwaan saxaabiyada ayaa ii warrantay annahaa iyada samicat inay ka maqashay rasulla rasulka al sal slam dakara isagoo sheegay maa yutawada'u min wax laga weyse qaato fa qaala rasullah wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi wayutawada'u waxaa laga weyse qaataa min dakar ayaan ka maqlay ay leedahay saxaabiyada jaliilka ah saxaabiyadda jaliilka ah radia allahu tacaala canha wa ardaaha qaala curwat wuxuu yidhi falam azal kama anan zuulin umaari marwan marwan ibnu xakam inaan la murmo oon ah maya warkaa warjir maaha aha xataa dacaa ilaa uu kaga yeero ama uu yeero rajulan nin oo min xarasi waardihiis ka mid ah fa arsalahu ilaa busra busra oo dheerayn oo magaalada madiina joogta ayuu u diray fasa'alahaa wuxuu weydiiyey camaa xadaat ama xadaat marwaana marwaan waxay u sheegtay oo arrintaa ku saabsan xadiidkaas ay u waraystay faarsalat ilayhi adeega ay usoo dirtay busratu bimili aladii kii oo kale xadaanii uu iga warramay canha xaggeeda marwaanu marwaan warkii uu sheegay in muxuu ahaa qofkii dakarkiisa taabta weyse laga rabo arrinka isaga laftirkiisii ayaa muxuu ahay ay usoo fartay fartiintii weeyaan oo marka waa israaceen markan labada xadiid oo labada busra ay warisay curwa ibni zubayrna iyo marwaan ay isku qabteen waxaa ku cad in nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam uu amar ku bixiyey qofka inuu ka weyse qaato hadduu xibintiis taranka taabto sidaa weeyaan qaybta labaad aan u gudubna waa haddii baabka boqol iyo toban iyo sagaalaad baabu tarki lwuduu'i weyse in laga taga fii dali min dalika taabashadaas haddii la taabto inaan la weyse qaadanin ayuu baabkan u baab yahay xadiidka boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nasaai alih raxmat ullah akhbaranaa hannaad ibnu sari abu sari wa hiqa can mulaazim ibni camr abu camr yamaami wa saduq qala wuxu yhi xadaثna cabdullahi ibnu badr alxanafi الsuxaymi hiqat weeyaan can qays ibnu طalq ibnu caliy alxanafi اlyamaami wa saduq can abihi abihi oo طalq ibnu cali ah waa صaxaabi jaliila alxanafi اlyamaami ayaa la yihahdaa qaala wuxuu yidhi abihi oo saxaabiga ahaa طalq ibnu cali wuxuu yidhi kharajnaa waan baxnay wafdan annaga wafdi ah ayaan baxnay xataa qadimnaa ilaa aan u tagna calaa rasul rsulka aan u tagna sal slm fabaayacnaa islaamnimada ayaan kula ballanay oon baycaa ayaan la galnay wa sallayna macahu nabiga ayaan la dukanay sala allahu alayh wali wasalam falama qada salaata markuu salaadda nabiga dhameeyey ja'a rajulin baa yimid kaanahu badawiyun nin reer baadiye ah isagoo nin u eg ayaa yimid yani nin reer baadiye u eg ayaa yimid fa wuxuu ya rasul rasuulka allow rasuulka allow maa tara seed u aragtaa fii rajulinin masa dakarahu xubintiis taranka taabtay fi salaat salaad isagoo ku jira taabtay siaad u aragtaa salaadiisii iyo weysadiisay noqonaysaa qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salatu slam wahal huwa wahal huwa isaga miyuu yahay ilaa mudqatun gobol yar oo saafin yar oo hiliba ah, oo minka adiga adiga kaa mid ah mooyaane maxaa kale uu yahay weeyaan waa gobol yaroo hilib oo kugu yeelo aw badcatun waa qayb oo minka adiga xaggaada ka ahaatay dhegta iyo lugta iyo waxaa garabka iyo ayuu la tooya wejiga iyo muxuu ahaa saas ayuu nabig yihi sala allahu alayhi waaalihi wasalam labada xadiid marka xadiidka طalq ibnu cali iyo xadiidka busra waa horaan usoo sheegnayo culimada waxay yidhahdeen asal ahaan amaba intooda badan xadiidka busra ayaa naasikha waa xadiidka طalq ibnu cali oo lah muxuu ahay waa qeyb ka mid ah waa la nasakhay oo xadiidkaas busra ayaa lagu nasakhay saas ayada ayay culimmada u badan yihiin culimmada qaarna waxay qabaan in waxaa weeyaan qofka haddii aad shahwa iyo himila uu muxuuha xibinta eh, taranka u taabto in ay waajib tahay inuu weyse qaato weysada ay ka jabayso haddii laakiin uusan u taabaninna oo muxuu ahaa si caadi u taabtayna ay sunna tahay o waajib ahayn laakiin sida hore ayaan insha allahu tacala naskigaas ayaan xaggiisa aadnay waalcilmu cind allah baabka boqol iyo labaatanaad tarkul wuduu'i weysada oo lisaga taga min masi rajuli ninka taabasho u taabta imra'ataw haweenaydiisa min gayri shahwatin isaga oonan muxuuha shahwo u taabanin ninka xaaskiisa haddii uu taabto isagoon muxiimila iyo shahwo ay ku jirin in weyse aan laga rabin ayuu baabkan u baab yahay weeyaan baabka boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa ah. qaala imam nasa aleyh raxmat ullah akhbarna moxamed ibn cabdillahi bn cabdilxakam almisri wa faqihun hiqa can shucayb ibn abi xamza wa dinaar alximsi weeyaane hiqatun thabt can illeyth ibn sacd almasri weeyaan qaala wuxu anba'ana ibn lhaadi ibn lhaadi waa yaziid ibn cabdillahi alleythi wa iqatu mukir waa iqa oo axaadiis badanna muxuu ahaa soo wariyey can cabdiraxmaan ibn qasim wa iqatu jaliil can ilqasim ibn muxamed ibn abi bakr radia allahu tacaala can abi bakrin waraxima eh, awlaadah can caaishata wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canha wardaha qaalat waxay tiri umuna caaisha in kaana rasuulu rasuulka alle wuxuu ahay sala allahu calayhi waali wasalam liyusallii mid tukada wa inii ana anna lamuctaridatun aan dadbanahay bayna yaday hortiisa ictiraad aljanaasati janaasada si ay u dadbanta oo kale aan u dadbanahay saas ayaan muxuuha u yeellay weeyaan xataa idaa araada markuu doono an yutira inuu wetir dukado masanii birijlihi lugtuu nabigu taaban jiray sala allahu calayhi waali wasalam marka lugtu markuu ku taabanaa dabcan jirkeeda ayuu taabani sidaa weeyaan inuu mara u dhexaysana waa suuragal inuu sidaa u taabtana waa suuragal waa taabasho caadi ah uu ku kicina inay istaagto oo witer tukato ayuu nabigana ka rabaa sala allahu alayhi waalihi wasalam ama meeshii sujuudda ay u banayso waayahay xadiidka boqol iyo toddoba iyo lixdanaad xadaثana yacquub ibn ibrahim addawraqi wa hiqa qaluu fihi xadaثana yaxya ibn saciid alqaطaan wa hiqat xuja can cubayd illah ibn ibni cumar ibn xafs ibn caasim ibn cumar ibn khadaab wa hiqat habt qaala wuxuu yidhi samictu alqaasim ibnu moxamed ayaan ka maqlay yuxadiثu isagoo muxuu aha ka warrami can caaishata caaisha ka warrami moxamed alqasim ibn maxamed maxamed ibn abubakr sidiq wa waa hiqatun habtun xuja iyo xadiistaas waa ka warrama can aishata radi allahu ta ardaha qaalat waxay tidhi laqad ra'aytumuunii waxaad i ogaateen muctaridatan anuu muxuu ahaa dadban bayna yaday rasuuli llahi rasuulka alle hortiisa sala allahu alayhi waali wasalam wa rasuula rasuulka allena sala allahu alayhi waali wasalam yusallii wuu tukani fa idaa araada rasuulka hadduu doono an yasjuda inuu sujuuda damza rijli lugtayda ayuu qandhuufani qaranjuufe ayuu saa u taabani fa damamtuhaa ilaya xaggayga ayaan marka usoo dumani uma intaa kadib yasjudu nabigu sujuudi jiray sala allahu alayhi waali wasalam ra'aytumuunii ay calimtumuunii wa riwaayo kaloo cinda albukhaari waxaa ku taalo walaqad ra'aytunii ya ra'aytunii waxay ula jeedaa marka siduu inda cinda alimaam albukhaari yacnii naftayda anaa is arkay weeyaan anaa is arkay Eh, ra'aytumuunina horay ugu sheegtayoo waad ogsoon tihiin waa horaan inkugu sheegay inaan nabigeena sala allahu alayh waali wasalam hortiisa aan intaan isdadbo nabigu u tukada markii uu muxuu ahaa sujuudi rabana lugaha uu qandhuufo taaban jiray nabigeena sal l slam kadibna lugaha laaban jiray oo halkaa ku sujuudi jiray marka culimada waxay u daliishanayaan oo imaam nasaai uu ka mid yahay ninka xaaskiisa hadduu shahwo uusan u taabanin inay weysada ay ka jebinayn taabashadiisa xadiidka boqol iyo siddeed iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleyh raxmat ullah qutayba ibnu saciid ibnu jamiil ibnu ariif albaqlani wa hiqatun can malik ibn anas imam dar hijra hiqatun habt lxuja can abi nadr wa hiqatun habt can abi salamati bn abdiraxmaan wa hiqa can caaishata wuxuu ka wariyay umu lmu'miniin asidiiqa binti sidiiq radia allahu taala ardaha qaalat waxay tiri caaisha kuntu waxaanahay anaamu mid seexato bayna yaday rasuuli illahi sala allahu alayh wali wasalam nabiga hortii ayaa saaxin jiray warjaa labadeed lugoodna fii qiblatihi xagga qibladiisa meesha u sujuuda xaggeed ay ku u taagan yihiin weeyaan fa idaa sajada nabiga hadduu sujuuda hamazanii nabigu uu qandhuufan jiray ama qaranjuufan jiray faqabadtu rijlaya labadeed lugood ayaan muxuuha soo laaban jiray fa idaa qaama hadduu nabiga istaaga calayhi salaatu wasalaam basadtuhumaa waan fidsan jiray walbuyuutu guryahan yowma idin maalinta ayada laysa fiiha masaabiix iftiin iyo waxaa weeyaan faanuus iyo nal ma lahayn weeyaan waxaa isweydiisi lah xukunkii xadiidka loo keenay waa iska cad yahay taabashadii waa la taabtay laakiin sujuudda markuu nabigeena sujuudo inta uu maqan yahay caaisho way saaxani way hurdi waxay ku tusinaysaa nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam salaadda uu tukanayay dhirarka ay qabtay intuu qiraa'ada ku jira ay hurda hurdi hurdi hurdi kadib nabigeena sal alla alay slam markuu sujuudaaba waa mar dambe weeyaan waa mar dambe oo hurdada qayb fiican ka qaadatay radia allahu tacala canhum ardaaha xadiidka boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleh raxmat ullah akhbarna moxamed ibni cabdillaahi almaqzumi hiqatun xaafid ahay moxamed ibni cabdillahi ibn mubaarak almaqzumi ahay maqzumi maaha almakrami weeyaan almakrami hiqatun xaafid moxamed ibni cabdillahi almakrami ibn mubaarak eh, hiqatun weeyaan wa nusayr ibn lfaraj alaslami waa hiqa walafdu lahu lafdiga waxaa iskala xadiidka nusayr ibn lfaraj ee iskala qaala waxay yihahdeen xadathana abu usaamata abu usaama waa xamaad ibnu usaama alqurashi hiqatun rubama dallas waa hiqa laakiin mararka qaar waxaa dhici karto in tadliis uu ku dhaca horeyna waan soo sheegnayo sheekhiisi muxuu sif kale ku sheegi ama tadliis guud ahaan sida u taqanin wa kaana biaakhirihi yuxadidu min kutubi hayrihi markii aakhiru zamankii amaba xilligii isaga dhimashadiisii wax yar ka hore wuxuu samayn jiray rag kale kitaabo ay qoreen ayuu marka dadka axaadiista eh, nabigana eh, ugu akrin jiray uu ka bari jiray waayahay can cubaydillahi ibni cumar cubaydillahi ibni cumar ibnu xafs weeyaane wa hiqatun thabt can moxamed ibni yaxya ibni xabaan alansaari hiqatun faqih can ilacraj cabdiraxmaan ibn hurmus weeyaan wa hiqatun thabtun can abi hurayrata wuxuu ka wariyey raawiyat alislaam radia allahu taala an ardaha can caaishata caaisha wuxuu ka wariyey abu hurayre ayaa marka caaisha maanta ba joogta saxaabada nabigana saas ay ahaayeen sala allahu alayh waali wasalam waradia allahu tacala canhum ardaahum waxaa weeye cilmiga qof walba qofka kale wuxuu ku dhaamay uu ka qaadan jiray waaya can caaishata wuxuu ka wariyay abu hurayra radia allahu taala anu ardaha qaalat waxay tir caaisha faqadtu waxaan weeyey waxaan waayey annabiya nabiga ayaan waayey sala allahu alayhi waali wasalam daata leylatin habeen habeenada ka mid a fa jacaltu waxaan gudagalay atlubuhu inaan nabiga dalba biyadii gacantayda aan ku raaraadiyo ku barbaaro waa mugdi guryihii fawaqacat waxay ku dhacday yadii gacantayda calaa qadamayn labadiisa gomadood ayay taabatay wahumaa iyagana mansuubataani ay togan yihiin oy taagan yihiin wahuwa nabigana saajidun uu sujuudsan yahay yaquulu wuxuu leeyahay nabigeena sala allahu alayh wali wasalam acuudu waxaan mangalayaa rabbiyow biridaaka raallihashadaada min sakhatika caradaada ayaan ka mangalayaa wa bimucaafaatika cafintaada iyo iska saamixitaankaada min cuquubatika cuquubadaada ayaan ka mangalayaa waacuudu bika waxaan kaa magangelaya minka adi xaggaada waacuudu waxaan magangelaya bika adiga minka xaggaadan kaa magangelaya laa uxsi ma ma koobi kara hana'an amaan calayka korkaada aan rabbi ku amaana anig ma koobi kara anta adiga kamaa sidii atnaynta ad atnaynta aad u ammaantay calaa nafsika naftaada saasuu nabigeen dhihi jiray sala allahu alayhi waaalihi wasalam saasuu nabigeena dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam marka ducadaas ayuu nabigeena ku ducaysan jiray acuudu biridaaka min sakhatik wa bimacafaatika min cuquubatik wa acuudu bika mink laa uxsii hanaan calayka anta kama thanayta calaa nafsik saas ayuu nabigeena dhaqankiisa sala allahu alayhi waali wasalam marka ducadaas ayuu ku ducaysanayey ayadna way taabatay taabashada ay taabatay oo gomdaha nabigeenna ay taabatay arrintaa marka culimada waxay u daliishanayaan in qofka xaaskiisa ay weysada ka jabaynayso shahwala-aan hadduu muxua u taabto weyaan xadiidka boqol iyo ama baabka boqol iyo kow iyo labaatanaad tarku lwuduu'i min alqubla qofka hadduu xaaskiisu dhunkado in uusan ka weyse qaadanin ayuu baabkan u baabya weeyaan oo arrinta ayada ah dhib aynan lahayn xaaskiisa duu dhunkada inay weysada ka jebinaynin xadiidka boqol iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala imam anasai aleyh raxmatullah akhbarna moxamed ibn muthana moxamed ibn muthana waa alcanasi hiqatun xaafid can yaxya ibni saciid alqaطaan waa hiqatun xuja an sufyaan الthawri isna sidoo kale waa hiqat xuja qala wuxuu yidhi abaranii waxaa ii warramay abu rawq ninka la yihahdaa abu rawq waxaa la yihahdaa caiya ibn xarith ayaa la yihahdaa alhamadani waa reer kuufa waa saduuq martabada hiqada ku xigtay weeyaan saaxib tafsiir tafsiirka ayuu muxuu ahaa caalimku ahaa oo lagu yaqaanay abu rawqaas waa caiya ibn xarith can ibrahim الtaymi caabidun hiqatun yursil wayudalis waa caabid waana nin muxuu ahaa cibaado badan waana hiqa lakin mararka qaar irsaal mursal ayuu la yimaada irsaal iyo iyo tadliis ayuu la yimaada weyaan muxadiثiinta aad bay u yaqaanaan cibaaraadkaas an caaishata waxuu ka wariyey radia الlahu taala an ardaha ana nabiya nabigeena sal slam kana waxay nabigeena yuqabilu mid dhunkada bacda azwaajihi xaasaskiisa qayb ka mid ayuu ah dhunkan jiray uma yusallii nabiga kadibna uu dukan jiray alayh slat slam walaa yatawada uma weyse qaadan jirin qaala abu cabdiraxmaan alimaam anasa-i wuxuu yihi xadidkan ayuu marka ka hadlaya haddii cilla ay ku jirto haddii kale laysa ma ahanin fi hada albaabi fi hada baabi baabkan xadiiun xadii axsana min hada xadii xadiidkan ka wanaagsana ka wanaagsan kuma jiro weeyaan wain kaana mursalan mursalba ha ahaadee oo mxuah ibrahim itaymi caaisha muusan gaarin radia allahu ta ardaha waraxima llah ibrahim wuu mxuu ah wuu bootiyey koruu la aaday weeyaan marka mursal ha ahaade lakin xadiidka ugu fiican waa xadiidkan ayuu leeyahay nusuus kale ayuu marka u daliishanayaa waqad rawaa hada alxadiida xadiidkan waxaa wariyey alacmash ayaa wariyey can xabiib ibnu abi haabit ayuu ka wariyey can curwata ayuu ka wariyey can caaishata oo marka curwa caaisha wuu gaaray qaliha alqataan wuxuu yidhi <laughs> maxya ibn saciid alqataan xadiidu xabiib can curwata can caaishata hada ay kana iyo xadiidu xabiib can curwata can caaishata tusalli wain qatara damu cala alxasiiri laa shay labada xadiid wuxuu le daaqada ka tuura <laughs> saasuu leeyahay yaxya alqataan laakiin ma lagu raacsan yahi wa xadiidka waxaa weeyaan eh, xabiib uu curwo ka warina ee caaisha caaishana eh, curw ay kasii uu kasii warani ee eh, xadiidkana iyo xadiidka kale oo tusalli haweeneydu ay tukanaysaa wain qatra damu dhiigga ha ku daa cala alxasiiri dirinta ama salliga ha ku daa laa shay-a waxba maaha ayuu leeyahay istixaadayd inay tahay ayaan filaya wallahu aclam baab weyse qaadasho la weyse qaatay uu baabkan u baab yahay mima kayirat innaar wixii dabka u dooriyey oo dab la saaray in laga weyse qaatay uu baabkan u baab yahay isna waa baabkii hore ayuu la too yahayoo weeyaan sida noo imaan doonta axaadiista laba qaybood imaan doonta qayb in laga weyse qaato wax alla wix dabla saaray qeybta kalena waxa weeyaan inaan laga weyse qaadanin marka labada xadiid qeybtan caddaynaysa in laga weyse qaata wax kasta oo dab la saaray waa mansuuq oo waxaa lagu nasakhay axaadiista kale oo caddaynaysa wax dabka la saaray inaan laga weyse qaadanaynin waana noo imaan doonaa insha allahu tacaala tasriixaas iyo caddaynta iyada laftirkeeda axaadiis badan ayuu imaamka meesha kusoo arooriyey oo hadda muxuu cashirkan iyo casharka dambaba qeyba ka qaadan doonta insha allahu tabarak wa baabka boqol iyo laba iyo labaatanaad baabu lwuduui weyse qaadasho lagu weyse qaato mima qayirat innaar wixii dabka lagu dooriyey ayuu baabkan u baab yahay laakiin waa mansuuq taban xukunka isaga xadiidka boqol iyo kow iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nasai aleh raxmat ullah akhbarna isxaaq ibn ibrahim ibn rahaweyh waayaan rahaweyhi iyo rahawiya labada waa la dhihi karaa qala wuxu yhi anba'ana ismaaciil ibnu culaya xaafidun hiqa wa cabdiraxmaan ibnu hamaam alsancaani waa hiqa qaala waxay yihin xadaana macmar ibn rashid weeyaan waa hiqatun xaafid iqatun thabt weyaan can zuhri wuxuu ka wariyey maxamed isham zuhri waa hiqatun xuja an cumar ibn cabdilcaziiz cumar ibn cabdilcaziiz waa imaamka aad taqaaneen imaamka aad taqaaneen cumar ibn cabdilcaziiz ibn marwan ibn xakam amiiru lmu'miniin hiqatun faqiihun mamumun ma'muunun imaamun cadlun boqol iyo kowgii ayuu hijrada nabiga sala allahu alayh wasalam reer bani umaya raggii ugu cadaalada badnaa ayuu ka mid ahaa markii laga taga sayid mucaawiya oo saaabi saxaabi ahaa raggii damba isaga ayaa ugu cadaalad badnaa eh, raximah llahu raxmatan waasica eh, cumar bn cabdilcaziiz ahbarahu ayaa u warramay ana cabdllahi ibna qaarid cabdullahi ibna qaarid ninka la yihahda ahbarahu inuu warramay inuu warramay ana abaa hurayrata abaa hurayra radia allahu taala arda qaala inuu yidhi samictu waxaan ka maqlay rasuula allahi rasulka al sal slm yaquul isagoo leh tawada ka weyse qaata mima masati nnaar wixii dab la taabsiiyey ka weyse qaata ayaan ka maqlay weeyaan saas ayuu muxuu ahay nabigeenna ola aan ka maqlay ayaa abu hurayra le radiallahu taala arda dabcan waa mansuuq waa tii hore aanu sheegnay waa xadiidka boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam anasai aleyh raxmat akhbarna rabic ibnu sulayman wa hiqa qala wuxu uhi isxaaq ibnu bakr wa ibnu ibnu mudar wa hiqa qaala xadathanii qaala wuxuu yidhi hay abi aabahay ayaa i warramay waa misri waa hiqa can jacfar ibnu rabiica waa hiqa can bakr ibnu sawaada wathaqahu nasaa-i wagayru imaam nasaa-i iyo rag kale ayaa waa hiqa yidhahdeen can moxamed ibn muslim ibnu shahaab zuhri weeyaan hiqatun xuja can cumar bn cabdilcaziiz raximahu llah waa imaam waa hiqa waa ma'muun waa cadl raximahu llah can cabdillaahi ibn ibraahim ibni qarid qaala wuxuu yidhi raximah llah raaytu waxaan arkay abaa hurayrata ayaan arkay radia allahu taala arda yatawada isagoo weyse qaadani calaa dahri masjidi masjidka dushiisa isagoo ka weyse qaadani fa qala wuxuu yidhi akaltu waxaan cunay athwaara aqitin kalbaa waxaan loo yaqaano amaba caanaha la fariisiyey oo la dubay oo waxaa weeyaan dhowr qaybood ah ama dhowr laamood ah ama dhowr muxuu ah, cantooba ah ayaan cunay fatawada'tu minha iyada ayaan ka weyse qaatay inii aniga maxaan ugu weyse qaatay samictu waxaan maqlay rasul rasulka ayaan maqlay sala allahu alayh waali wasalam yaamuru isagoo fari bilwuduu'i in laga weyse qaata mima masati naar wixii dab la taabsiiya so muxuu ah ka warrami in laga weyse qaata ayaan arkay laakiin ayaan maqlay wayaan laakiin horey saan u sheegnay axaadiista dambe oo caddayn doonta inaan laga weyse qaadanaynin ayaa naasikha kuwaana mansuukhaya noqonayaan wayaan waalcilmu cinda allah xadiidka boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa alimaam anasai aleh raxmatullah qaala wuxuu yidhi akhbarnaa ibraahim ibnu yacquub ibrahim ibn yacquub waxa weeyaan waa hiqa qaala wuxuu yihi xadathana cabdالsamd ibn cabdilwarith cabdisamd ibn cabdilwarith waa saduqun waa saduq oo martabada hiqada uu ka hooseeya lakin xadiiskiisa waa la aqbali habtun fi shucba lakin hadduu marba shucba ibn xajaaj wax ka wariy habt weyan qala wuxuu yihi xadathana xadathana waxaa noo warramay abi aabahi ayaa noo warramay cabdilwarith eh, ibn saciid waa hiqa weeyaan aabihi isaga waa saduq lakin abihi waa iqa qala wuxu yhi abi aabahey ayaa ii warramay can xuseyn mucalim xuseyn mucalim alcawdi hiqatun weyaan rubamaa wahima mararka qaar waxaa dhici karta inuu wax ismoodsiiyo qala wuxu xadathani yaxya ibnu abi kathiir wa hiqatun thabtun mudalis can cabdiraxman ibnu camr alawsaaci waa imaam ahli sham uh, hiqa anahu awsaaci samica wuxuu maqlay almuطaliba ibna cabdillaahi ibnu xantab ayuu ka maqlay isna waa saduqun kathiru tadriis walirsal irsaalka iyo tadriiska ayaa caam uu ku yahay lakin waa saduq xadiskaas waa maqbul qala wuxuu yidhi ibn cabaas qaala wuxuu yidhi awsaaci aan u noqona marka anahu awsaaci samica wuxuu ka maqlay almualib ibna cabdillahi bna xandab yaquul isagoo le qaala ibnu cabaas cabdullahi bna cabaas xabl umra umma wa turjumaan alqur'aan ayuu ka maqlay qaala wuxuu yidhi atawada-u ma ka weyse qaata min tacaamin cunno ajiduhu aan ka heli fii kitaab illah kitaabka alleh xalaalan weliba xalaal miyaan ka weyse qaadani maxaan ugu weyse qaadana liana naara dab miya masathu taabatay dab la taabsiy wuxuu leeyahay ibnu cabaas aatawada-u miyaan ka weyse qaadanaya min طacaamin cunna ajiduhu aan ku heli ama aan ka dhex heli fii kitaab illahi kitaabka ale xalaala inuu xalaal iyo miyaan ka weyse qaadani liana naara masatu dab ayaa la taabsiyey ama waa la kariyey ama dab ayaa la taabsiyey darteed miyaan ugu weyse qaadani fa jamaca abu hurayra abu hurayra ayaa muxuua soo ururiyey xasan quruurax ayuu soo ururiyey tiro badan ayuu saa soo qaaday dhagxaan yar yar faqala ashhadu waxaan markhaati ka ahay cadada hada alxasa quruuraxan cadadkiisa yani inta cadadka u yahay oo jeer ayaan markhaati kici ana rasul rasulka sal sl qaala inuu yidhi tawada ka weyse qaata mima masat innaar wixii dabla taabsi ka weyse qaato laakiin xadiis kale ayaa caddaynaysa inuu mansuuq yahay xadiidka boqol iyo shan iyo toddobaatanaad waa xadiisun saxiixun aydan qaala imam nasai aleh raxmat llah akbarna ibn bashaar gundar qaala wuxuu yidhi xadathana waxaa noo warramay ibnu abi cadiy ibnu abi cadiy waa ibrahim ibnu abi cadiy ibrahim ibnu abi cadiy weyaan wa hiqa can shucba waa imaamka a taqaaneen ibnu xajaaj can camr ibnu dinaar almaki hiqa weeyaan can yaxya ibnu jacda can cabd llahi bn camr caas wuxuu ka wari radi allahu tacala canhuma can abi hurayrata waxaa ka wari riwaayat saxaabiyin can saxaabi ana rasul rasulka sal slm qaala wuxuu yidhi tawada ka weyse qaata mima masat eh, tawada ka weyse qaata mima masat innaar dab wixii ay taabato ama dab la taabsiyi ka weyse qaata ayaa nabigana ka maqlay sal slam horay soo sheegnay inuu mansuuq yahay oo muxuu ah xukunkiisa lagu nasaqa xadiis damba noo imaan doonta xadiidka boqol iyo lix iyo toddobaatanaad saxiixulisnaad sanadkiisa iyo ragga ku jira waa saxiix weeyaan mid daciifa kuma jira qala imam nasai aleh raxmat llah abarna ah, ibn cali hy alfalas wa moxamed ibn bashaar bundar qaala waxay yidhahen labada waahiqa anba'ana ibnu abi cadiy ibrahim ibn abi cadiy weyaan can shucba ibn xajaaj can camr bn dinar almaki hiqa weyaan can yaxya ibnu jacda hiqatun arsala can ibn mascuud waa hiqa laakiin ibnu mascuud ayaad muxuu ahay xadiid mursal ah toos ugu turay weeyaan can yaxya ibnu jacda can cabdillahi bn camr alcaasi radia allahu tacala canhuma may cafwan maahan cabdillahi bn camr alcaas ma cabdullahi bn camr ibn cabdilqaari weeyaan cabdullahi bn camir abdilqaari waa maqbuul martabada saduuqa ka hooseysa wayaan yukhtiu kaiiran kasii hoose weyaan qaala wuxuu yihi ninka la yihahdo cabdullahi bn camr ibn cabdilqaari qaala muxamed alqaari muxamed alqaari wuxuu yidhi can abi ayub abi ayub uu ka wariyey maxamed alqaarigan ibnu bashaar ayaa la yihahdaa hay maxamed alqaarigan xadiidkan marka wuxuu yara baahanayaa kelimadan muxamed alqaariga qaala moxamed alqaari lafdadan waxay leeyihiin culimada qaar waa khata meesha kuma jirto waa mudraj in lasoo geliya maahan can cabdillahi bn camr can abi ayuub ayaa ahayd qaala muxamed alqaaridan waa khalad ay leeyihin qolan waxay leeyihiin maya saa ma ahan qaala muxamedun maxamed bashaar ayaa wuxuu yihi eh, qaala muxamedun eh, alqaari ayuu yihi weyaan cabdullaahi ibnu camr alqaari ayuu yihi weyaan saasna labada waa la dhihi karaa wallahu aclam can abi ayub alansaari qala wuxu yih abu ayub qaala nabiy nabigan wuxuu yidhi sala allahu alayhi waali wasalam tabada-u weyse qaata ka weyse qaata mima hayarat innaar wixii dabka ay doorisay ama dab wuxuu dooriyey ka weyse qaato nabigeena oo ayaan ka maqlay sala allahu alayh waali wasalam horey aan usoo sheegnay aan soo hormarinay in axaadiistaas oo dhan insha allahu tacala axaadiis soo socota lagu nasakhay intaas ayaa cashir ku kooban yahay hada wallahu aclam wa sala allahu wasalam ala abdi rasul mustafa